wa kulla bidcatin dalaalah wa kulla dalaalatin fi nnaar faslun waalkhilaafu bayna asalafi fi tafsiiri qaliilun khilaafka salafka dhexdooda ku sugna ee fi tafsiiri tafsiirka ay isku khilaafeen qaliilun waa yaraa wa khilaafuhum khilaafkoodu ay salafku isku khilaafeen fil axkaami axkaamta isku khilaafeen akharu waa ka badnayd min khilaafihim fi tafsiir min khilaafihim fi tafsiir khilaafkooda ay tafsiirka isku khilaafeen waxaa ka badnaa khilaafka ay axkaamta isku khilaafeen almasaa'il fiqhiya khilaafka isku khilaafeen baa ka badnaa wa haalibu maa yasixu canhum wa haalibu maa kii waxa ugu badanoo yasixu canhum yaga ka asaxaya oo ka sugnaanaya oo min alkhilaafi khilaaf ah yarjicu wuxuu u noqonayaa ama min alkhilaafi khilaafka ka mid a yarjicu wuxuu u noqonayaa ilaa ikhtilaafi tanawuc liikhtilaafi tadaaddin ikhtilaafka nooca la yidhaha ikhtilaafu tanawuc noocaasuu u noqonaya tanawucu waa maxay waa khilaaf aan xagga macnaha iyo nuxurka lagu kala duwanayn oo wuxuu noqonayaaba khulfi lafdi xagga lafdiga in laysku khilaafsan yahay ee khilaaf xaqiiqiya oo macnawiya aanu ahayn markaa saas aawoodee khilaaf xaqiiqiya ma aha oo inuu midba cibaaro tilmaamo erayadaa markaa midba wax tilmaamayo ay tahay wax isku dhow oo macaani mutaqaaribo isku dhow inay tahay ama inay tahay shay wax soo wada gudagelayo mid waliba u wax misaaliyey oo nooc tusaaleeyey liikhtilaafi tadaaddin uma noqonaayo khilaafka iska horjeedka ah u noqon maayo wadaalika sinfaani kaasina waa laba nooc ikhtilaafu tanawucaasi laftiisaa laba u qaybsama axaduhumaa an yucabbira kullu waaxidin minhum can ilmuraadi bicibaaratin gayri cibaarati saaxibih midkood waa inuu tilmaamo kullu waaxidin mid kastooo minhum yaga ka midi can ilmuraadi wixii la rabay waa inuu ku tilmaamo bicibaaratin eray waa inuu ku tilmaamo hayri cibaarati saaxibih aan erayga saaxiibkiisu ku tilmaamay ka duwan oo la lafdi ahayn oo tadullu ku tusinaysa calaa macnan macne iyo sifo filmusammaa ka la sheegay oo la magacaabay ku sugan macnahaasoo khayrlmacnaa macnaha kale aan macnaha aan ahayn ee ka duwan alaakhari kale maca itixaadilmusammaa iyadoo lala qabo ka la magacaabayo inuu isku mid yahay bimansilati alasmaa'i almutakaafi'a waxay ahaatay oo kale ku sugnaatay magacyada nooca la yidhahdo alasmaa'i almutakaafi'a ah, maqaamkeeda ama mansiladeeda ama meesheedoo kale ay ku sugan tahay allatii asmaada mutakaafi ahoo bayna almutaraadifati waalmutabaayina u dhaxaysa nooca isfangashan iyo nooca kala duwan labada u dhaxaysa ah, sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah khilaafka selafku tafsiirka isku khilaafeen waa yaraa khilaafka axkaamta isku khilaafeen baa ka badnaa khilaafkay isku khilaafeen tafsiirka labada waxa badnaa iyadoo labaduba yaraayeen ayaa haddana khilaafkay axkaamta isku khilaafeen baa ka badnaa khilaafkay tafsiirka qur'aanka isku khilaafeen haddaba nooca khilaafkaa ee ay tafsiirka isku khilaafeenee ka sugnaaday wuxuu u badan yahay nooca la yidhaha ikhtilaafu tanawuc ee ikhtilaafu tadaadigu aad buu ugu yaryahay ikhtilaafu tanawucu waa maxay tanawuc waa in nooc sheeg weeyi mid waliba nooc inuu markaa sheego marka waa khilaaf aan iska horjeed ahayn ee iswaafiqi kara iskana noqon kara khilaaf lafdi ah oo erayadu kala duwan yihiin ee macno isku dhow ay u wadaan taana wuxuu inoo tilmaamayaa laba nooc inuu u qaybsamo nooc wuxuu ku yimaaddaa in waxa weeye ay kala sheegaan alfaad iyo erayo erayga kani sheegay iyo erayga kani sheegay isku waxbay ku rumoobayaan oo ku wada dhacayaan laakiin kanna macno ziyaada ayuu tilmaamay oo aanu kani sheegin kanna macno ziyaadaa buu tilmaamay oo aan ka kala sheegin waxayna taasi ka dhigan tahay buu ihi nooca la yidhahdo alasmaa'u almutakaafi'a la yidhaahdo markaa mas'alo ku saabsan asmaada ayuu gelayaa sheekhu agaa istilaaxaadkanna cidda aan ilmaam u yaro lahayn waa dhici karta inay ku adkaato laakiin tusaalunbaa meesha loo keenaye maqsuudkii iyo nuxurkii weynaaya kitaabka haddii xataa ay kugu adkaato kuma saabsano waa mas'alo istidraad u timi walow tacalluq tafsiirka hala yeelata waxaa jira alfaadda iyo erayada nisabka ka dhaxeeya marka laga hadlaayo shan nooc ayay sheegi jireen oo nisabka erayada ka dhexeeya ah nisbooyinka ka dhexeeya eray iyo eray maxay isu noqonayaan daatu akhdari odhanaayo wa nisbatu alalfaadi lilmacaani khamsatu aqsaamin bilaa nuqsaani tawaatu'un tashaakukun takhaalufu walistiraaku cagsuhu taraadufu yacni nisbada alfaad iyo erayadu macnaha la leeyihiin oo marka loo eegayo macnahay ku tusinayaan nisbaday isu noqonayaan waa shan qaybood kama yara buuli waa maxay shantaasi waa tawaatu'un tashaakukun takhaalufu walishtiraaku cagsuhu taraadufu waxaad jara laba eray waxa dhacdaa in laba macnoo kala duwan ay sheegaan labadaa macnona ay yihiin laba macno anaysa soo gudagelayn kala baxsanna waa sida ardun iyo insaanun ardi waa dhul insaanna waa bini aadam nisbada ka dhaxaysa maxay tahay haddii lagugu yidhaahdo waxaad odhanaysaa waa tabaayun oo labadan eray waa mutabaayinaan ama waa mutakhaalifaan waa laba eray oo laba macnoo kala duwan bay tilmaamaysaa lafdigooduna waa kala duwan yahay macnahooduna waa kala duwan yihi isku lafdi ma aha waa ardi iyo insaan laba daatoo kala duwanna waa ku kala dhacaysaa nisbada u udhaxaysa waa maxay haddii lagu yidhahdo waa tabaayun weeye marka waa mutabaayinaan baa la odhanaya haddii labada macne ay kala duwan yihiin laakiin eraygu isku mid qura yahay waa sida cayn cayn waa il laakiin ishi mar waxay noqotaa albaasira ta wax arkaysa marna waxay noqotaa aljaariya ta durduraysa mar waxay noqotaa ta dahabka iyo fidada mid walbana calaa sabiili xaqiiqa loo yidhaahdaa nisbada ka dhaxaysa waa maxay haddii lagugu yidhahdo waxaa loodhanaya waa ishtiraak waayo lafdigaa mid ah macnaha mutacadid kala duwan ah sida erayga cayn waxaa loodhanaya waa mushtarak lafdigaa la wadaagaa cala sabiil xaqiiqana la wadaagaa haddayn cala sabiil xaqiiqa ahayn xaqiiqiya majaaz baa la kala yidhahdaa laakiin cala sabiil xaqiiqa marka labadaba loo yidhaahdo labadaa macnee kala duwan markaa mushtarak baa la yidhahdaa nisbadana ishtiraak baa la yidhahdaa waa laba nooc nooc waxaynu sheegnay nisbadu waa tabaayun midna waa ishtiraak tawaatu'un tashaakukun takhaalufu walishtiraaku cagsuhu taraadufu mid kale waxa weeye cidda ay ku dhacdaa wuxuu yahay cid qura laakiin lafdigaa mutacadida altacadud fi lafd isku cid qurhaana lagu itlaaqaa taasna waxa la yidhaha taraaduf baa la yidhahdaa labada erayna waxa la odhanaya waa mutaraadifaan hadday badan yihiin waa mutaraadifaat baa la odhanaya way isfangashan yihiin taraadufkana culammada qaarkood waxay yidhaahdeen luqada carbeed aad buu ugu yar yahay baynamaa culammada qaarkood ay farabadiyeen oo yidhaahdeen mutaraadifo fara badan baa jirta ilaa ay sheegeen in la helaayo toban iyo boqol iyo kunba markaa isim oo mutaraadifa la helaayo fayruzabadi laftiisu waxau leeyahy kitaabu u bixiyey alrawdu almasluuf fii ma lahu smaani ilaa uluuf oo wixii laba magac leh ama magacyo laba ka badan leh ilaa magacyo kumangaadhaya wixii leh kitaabu noocaa kaga warramaya sida tarjumadiisa ku sugan ma ara kitaabka mana aqaan in la taabiciyo in kale laakiin tarjumadiisa marka loo tarjumaynaayo kutubta loo sheegay inuu fayruzabaadi saaxibulqaamuus u allifay ayuu ka mid yahay kitaabkaas marka wax badan ay taraaduf ku sheegayaan waa noocyada isku musamo keliya ama shay keliya ku wada dhacaayo ku rumoobaya ha yeeshee haddana si kale farqi ugu dhaxeeyo oo mid waliba uu macne iyo sifo aanu ka kala sheegin uu sii tilmaamayo sii sheegayo nooc kale waxaa la yidhaahdaa tawaatu tawaatu waa maxay lafdigiiba waxaa lagu itlaaqayaa cid kala duwan laakiin xaqiiqa ahaan iswaafaqsanoo aan macnaha siyaadadh iyo dheeraad ku kala lahayn waa sida insaan insaan zayd waxaa la odhanayaa waa bini aadam waa ruux camar saasi leeh geedi saasi leeg faarax saasi leeg faatimo saasi leeg khadiija mid waliba insaan insaaninimadaoo bini aadamnimada ana ziyaado kuma kala leh macaani kale bay fadaa'il iyo ziyaado ku kala yeelan karaan noocaasna waxaa la yidhaahdaa mutawaati' baa la yidhahdaa bini aadamnimada zayd kama markaa ziyaado laha ama dheeraad kama laha ta camar macaani kaleay ku kala dheeraad yeeshaan ee marka taana waxa weeye tawaatu' baa nisbada la yidhaahdaa araygana waxaa lagu itlaaqayaa mutawaati nooca shanaad kaa waa la mid laakiin wuxuu kaga duwan yahay oo wax kala duwan baa lagu itlaaqayaa laakiin waa wax dheeraad lagu kala leeyahay oo naqsi iyo ziyaadu waxaase aqbalaa waa sida wujuud ama qidam iyo xuduus buu kala aqbalaa inuu kala horreeyey ama uu kala kamaal badan yahay wujuudkii ama jiritaankii jiritaanka ilahay waxaa la waa wujuud waa wujuud lkhaaliq jiritaanka makhluuqana waxa la odhanaya waa wujuud laakiin labada wujuud yacni ma sinna wujuudka ilaahay waa wujuud aan cadam ka horraynin fanaana aanu haleeli doonin cadamna aanu haleeli doonin waa wujuud daati ah oo aan cidi ilaahay siin ee daat ahaan ugu sugnaaday waa wujuud kaamila oo dhammaystiran aan naqsi lahay wujuudka makhluuqisaa waa ka duwan yihi waa wujuud naaqisa rabbi baana ugu tafadulay cadan baana ka horreeyey haddaanu ilaahay baaqi yeeli lahayn ashyaada qaarkooda xataa mawjuudaad oo sharcigu inoo sheegay inay baaqi noqonayaan may baaqi noqdeen haddaan ilahay baaqi yeeli lahayn kaljannati wannaari masalan waxay ku baaqi noqonayaan yaga laftoodu inuu ilaahay baaqi yeelay ashyaada ayna sharciga ku soo aroorin daliil sheegaaya inay baaqi noqonayaanna asalku waa inay baaba'ayaan kullu shayin haalikun ilaa wajha marka taasoo kalena waxaa la yidhahdaa tashaakuk baa la yidhahdaa lafdigana waxaa lagu itlaaqaa mushakik mushakik baa lagu itlaaqaa lafdatu lkufri iyo lafdatu dulmi iyo lafdatu lcisyaan waxaa la odhanayaa waxa weye mushakik waayo cisyaan kaamil iyo cisyaan naaqisaa jira kufri akbar iyo kufri asqaraa jira dulmi akbar iyo dulmi asqaraa jira wahaakada marka shantaa qaybood waa mashhuur waana caan haddaba waxaa jira nisab kale oo aanu markaa waxa weeye aynay u tacarudin sida badan laakiin mawaadic kale lagu sheego oo sida cumuumka iyo khusuuska iyo ashyaada la midka cumuumi khusuus mutlaq iyo cumuumi khusuus min wajhin ashyaada noocaas oo kale waa jira haddaba wuxuu inoo sheegay sheikhu noocu u istilaaxay almutakaafi'a mutakaafi'adu waa noocu yidhi waxay u dhaxaysaa mutaraadifada iyo mutabaayinada istilaaxaas culammada mutaakhiriinta qaarkood baa maray oo ibnu taymiya wa hayruhu ka mid yahay ayaa markaa sidaa u istilaaxay marka nooca mutakaafi'adu waa nooc mutaraadifadii maxdiga ahaydna ma aha mutabaayinadiina ma aha waa daatu ictibaarayn oo si markaad u eegto oo mutabaayina si markaad u eegtana waa mutaraadifa inay musamo keliya ku wada rumowdo xaggaa markaad ka eegto mutaraadif bay labada eray yihiin in mid waliba macno aanu ka kala sheegin inuu sii faa'iidaynayo marka laga eegana xaggaana ictibaarkaana mutabaayinay ka yihiin haatay culammada qaar ka cabbiraan asmaa'ullaahi mutabaayinatun biictibaar wa mutaraadifatun biictibaarin aakhar magacyada ilaahay si markaad u eegto waa mutaraadifo addaatu lmuqadasa daatada ilaahay bay ku markaa rumoobayaan ama magacaasi u sugnaaday xaggaa mutaraadif bay ka yihiin xag kalena mutabaayin bay ka yihiin oo magac kastaaba macno iyo sifo aan magaca kale faa'iidayn ayuu sii faa'iidaynayaa oo alkhaaliq iyo alraxmaan iyo alcaliim iyo almutakabbir iyo alcaliy yacni waxa weeye furuuq wuxuu ugu dhexeeya xagga macnaha laakiin dhammaan waxaa lagu wada magacaabaya allah allah baa lagu wada magacaabaya asheekh ibnu jamaaca waxau yidhi siduu suyuudi kaga soo raraaya kitaabkiisa musirka la yidhaahdo jamcu jamaamica sharaxiisa waxa uu ku yidhi waalxaasilu anna man jacalaha mutaraadifatan yanduru ila itixaadi dalaalatiha cala addaat waman yamnacu yanduru ila ikhtisaasi bacdiha bimaziidi macnan wa hiya tashbahu almutaraadifata fi addaati waalmutabaayinata fi asifaati qaala bacdu almuta'akhiriina wayanbagii an yakuuna hada qisman aakhara wasamaahu almutakaafi'a qaala wa asma'u allahi tacaala wa asma'u rasuulihi sala allahu alayhi wa aalihi wasalama min hada alnawci fainaka ida qulta ina allaha gafuurun raxiimun qadiirun tutliquha daallatan cala almawsuufi bihadihi asifaat almushir lisiyuuti mujalladka koowaad afar boqol iyo shan dabcada maktabatu daari turaas marka almuhim culamada qaarkood noocan hadda ibnu taymiya mutakaafica ku magacaabay iyo bacdi kaleba ay ku magacaabeen mutaraadifaduun bay xisaabinayaan oo waxay ka dhigayaan mutaraadifadu inay baab ballaaran yihiin laakiin waxay eegayaan culammadan kala farqisay inay wax ku kala duwan yihiin sidaas aawadeed taraaduf dhammaystiran aan meesha ka jirin asheekh ibnu cuthaymiin waxau odhanayaa cibaarada wa haadihi fiiha ishkaal markuu tilmaamayo bimansilati almutakaafi'a alatii bayna almutaraadifati walmutabaayinah wa haadihi fiiha ishkaal ila ida kaana almu'alifu raximahu allahu yuriidu biha macnan aakhara sababta ishkaalka ay ugu samaysana waxay tahay tasmiyadan asmaa mutakaafi'a in la yidhaahdo ayaa waxaynay ahayn istilaax caana ma aha culammada waxa sheegayna waa naadir waa kaa suyuudu tilmaamayo muta'akhiriinta qaarkood baa u istilaaxay walaa adri ma garanaayo cid ugu horraysa ibnu taymiya inay jirto iyo in kale almuhim muta'akhiriinta la sheegaayo ee saa u istilaaxu ka mid yahay baaxisiinta qaarkooda masaladani saa ishkaal ugu samaysayna waa jaraan oo yidhi nisbooyinka alfaadee la yaqaanay mutakaafi'a kuma jirto oo xataa isyidhi waxa weeye arma ay tahay masalada markaa khata' matbaciya wax ku sugaya laakiin waxba kuma sugna waa saa aynu sheegnay culamo kale oo saa tilmaantayna waa soo naqlinay kamaa qiila fi ismi sayfi assaarim waalmuhannadu taasi waxay ahaatay sida loo yidhi oo kale magaca seefta assaarimu saarim loo yidhaahdo iyo walmuhannadu muhannad loo yidhaahdo bacdu alculamaa assaarim iyo almuhannad waxay leeyihin waa mutaraadifi waa mutaraadifaan bay leeyihiin waa laba eray oo isfan gashan laakiin shaykhulislaam ibnu taymiya iyo bacdi kaleba waxay leeyihiin mutaraadifaan maaha mutaraadifkuna waaba yar yahayba qaliil weeye waayo mid waliba macno gaaray faa'iideynaysaa seefa ku wada dhacdo assaarim waxaa la yidhaahdaa seef oo dhan lama yidhaahdee ta afka badan ee aad wax u goysa ayaa la yidhahdaa assaarim marka sifo seeftii ku saabsan bay sii tilmaamaysaa almuhannadna waa seef loo nisbeeyey lagu soo sameeyey hindiya waa mansuuba ila alhindi haddii beled kale lagu sameeyo muhanad lama yidhaahdo saas aawadeed waxaa la soo naqliyaa ibnu khaalaweyhi sheikhii la odhan jiray abu caliy alfaarisi baa majlis ku lumiyey siday culammo badani soo rareen markaasaa ibnu khaalaweyhi baa waxa uu yidhi seefta waxaan u aqaanaa oan u xafidsanahay konton magac oo ay seeftu leedahay markaasuu abu caliy alfaarisi baa wuxuu yidhi laa axfadu lahwa uma xafidaayo uma garanayo laa axfadu lahu ila sman waaxidan magac keliya mooyaane magac labaad baan anigu garan maayo magacaasaan u aqaanaana wuxuu yahay waa asayf markaasaa ibnu khaalaweyhi baa dabeedna wuxuu tiriyey magacyo kalo markaasuu yidhi fa ayna almuhanadu wasaarimu wa kada wa kada magacyo mutacaddidu sheegay abu caliyi farisi baa muusooday ama qoslay oo dabeedna markaasu wuxuu yidhi kaana ashaykha hadihi sifaat buu yidhi ashyaada aad sheegaysaa waa sifooyin seefta markaa ay yacani lagu sifaynaayo ee magacii calamka ahaa ee lahayd ma aha fa kaanna shaykha laa yufariqu bayna alismi wasifa waxaad mooddaa buuhi sheikhu inaanu kala farqinaynin magaca iyo sifada waxa u dhexeeya saas hawadee bacdiba waxaa laga sheegaa inay yidhaahdeen ashyaada qaarkood waxaan u garanayaa kun magac qaar waxaan u garanayaa shan boqoloo magaca qaar waxaan u garanayaa konton magac qaarna kutubbaa baa bay u gaar yeeleen wadalika mislu asmaa'i illaahi alxusnaa wadaalika taasi asmaada si marka loo eego mutaraadifada ah ee isfangashan si marka loo eegana mutabaayinada ah ee kala duwan oo xagga macnaha ay faa'iideynaysa macnaha ee ku kala duwan musamahay ku wada dhacaysaana isku mid qura yahay mislu asmaa'i illaahi alxusnaa waa sida magacyada ilahay ee wanaagga badan wa asmaa'i rasuulihi sala allahu alayh wasalam waa magacyada rasuulka wa asmaa'i alqur'aani waa sida magacyada qur'aanka fa inna asmaa'a allaahi maxaa yeelay magacyada ilaahay kullahaa dhammaantood tadullu calaa musamman waaxidin waxay ku tusinaysaa musammo keliya waana allah falaysa ducaa'uhu biismin min asmaa'ihi alxusnaa mudaaddan liducaa'ihi biismin aakhara ma ahaanin baryadiisa allah la baryaayo biismin min asmaa'ihi alxusnaa lagu baryaayo magac ka mida magacyadiisa wanaagga badan mudaaddan mid ka hor imanaaya ama khilaafaya ma aha liducaa'ihi baryada allah la baryaayo bismin aakhara magac kaleoo magacyadiisa ka mid ah wanaagga badan baryada lagu baryaayo ma khilaafaayo haddaad allah ku barido markaa magaciisa allaah iyo haddaad asmaadiisa kale ku barido dee ciddaad baryaysaan waa allah asmaadaasina musamo keliya ku wada dhacaysa bal ilamru kamaa qaala tacaala arrinku wuxuu ahaaday siduu ilaahay uu yidhi qul idcu allaha aw idcu araxmaana aya maa tadcuu falahu alasmaa'u alxusna qul idcu llaaha allah markaa barya aw idcu araxmaana ama arraxmaan barya oo bimacnaa magaciisa allah ku barya ama magaciisa arraxmaan ku barya aya maa tadcuu falahu alasmaa'u alxusna mid kastaa baridaanba haddaa yaa allah tidhahdaan iyo haddaa yaa raxmaan tidhahdaanba falahu alasmaa'u alxusna yacni allahunbaa barideen waayo allah waxa u sugnaaday magacyo wanaag badan bacdu alculamaa waxay yidhahdeen udcu allaha waxaa loo jeedaa yacni allah waxaa ku magacowdaan allah ku magacaaba ama raxmaan ku magacaaba oo dacaa bimacnaa sama waa jirta lugat alcarabna waa ku suganta dacatnii akhaaha ummu camrin walam akun akhaaha walam ardac laha bilibaani dacatnii akhaaha bacdama kaana baynana min alamri maa laa yasnacu alakhawaani buu yidhi shaacirkii dacatnii wuxuu u jeeday sammatnii akhaaha sida horaa mashhuura saas aawadee waxaa la soo naqliyaa mushrikiintu markay maqleen yaa allaah iyo yaa raxmaan iyo inay yidhaahdeen dee waxaa na leedihiin ah, allahoo keliya ha la baryo haddana idinkuba waxa weeye waa idinkaa waxa weeye raxmaanna u yeedhanaya laakiin sanadka lagu soo wariyey qawi ma aha waa daciif yani saa yidhaahdeen sanadka lagu soo wariyey ma asixin wa kullu ismin magac kastoo min asmaa'ihi magacyada ilaahay ka mida yadullu wuxuu ku tusinayaa cala adaati almusammaati daatada lagu magacaabay ku tusinayaa wa cala asifati alatii tadammanaha alismu wuxuu kaloo ku tusinayaa sifada uu koobsaday magacu ayuu ku tusinaya kaalcaliimi taasi waxay ahaatee waa sida magaca alcaliim yadullu wuxuu ku tusinayaa cala aldaati waalcilmi daatada waa ku tusinaya sifada cilmigana waa ku tusinaya marka wuxuu ku tusinaya wuxuu faa'iidaynayaa waa daatun muttasifatun bilcilm waa daato cilmi ku sifaysan waalqadiiri waa sida magaca qadiir la yidhahdoo kale yadullu wuxuu ku tusinayaa cala aldaati waalqudra daatada iyo qudrada sifada qudro la yidhaahdo iyo daatadii qudrada u saaxiibka ahayd ayuu ku tusinaya waalraxiimi waa sida raxiim oo kale yadullu wuxuu ku tusinayaa cala adaati waalraxma daatada ilaahay iyo sifada raxmada marka asmaada ilaahay dhammaan waxay ku tusinayaan waa daatadii ilaahay iyo sifada uu isimku koobsaday labadaba markaysaga waa ku tusinaya waa faa'iidaynaya magacu waayo asmaada ilaahay dhammaan waa wada mushtaqa la yskubana khilaafin bayna ahli ilcilmi in asmaada ilaahay mushtaq ay tahay magaca lafduljalaalahee allaha mooyaane asmaada kale inay mushtaq yihiin layskuma khilaafin laakiin lafduljalaala oo allah ah iyada khilaaf baa ku jira mushtaqa miya mise waa jaamida ah? laba qowl baa ku sugan saxiixuna waxay tahay lafduljalaala laftiisu waa inuu mushtaq yahay ayaa saxiixa waxau idhi sheekhu raximah ullah waman ankara dalaalata asmaa'ihi calaa sifaatih ku kasta oo dafira dalaalata asmaa'ihi magacyadiisu magacyada ilaahay tusinta ay tusinayso calaa sifaatihi sifaadka ilaahay ay tusinayaan oo miman yaddaci ka mida cidda sheeganaysa aldaahira inuu daahirka raacaayo sheeganaysa fa qowluhu hadalkiisu min jinsi qowli ghulaati albaatiniya qolada baatiniyada kuwooda talax tegay hadalkooda ayuu la nooc yahay hadallada ay yidhaahdaan ayuu la nooc yahay baatiniyadaasoo alqaraamidati kuwa qaraamidada la yidhaahdo ahaaday alladiina kuwaasoo yaquuluuna odhanaaya laa yuqaalu lama odhanaayo huwa ilaahay xayi weeye lama odhanaayo wala laysa bixayinna lama odhanaayo kuwa caynka odhanaya waana hadal baatil ah bale kufri ah waa hadal gaalnimo ah nacuudu billah bal yanfuuna canhu naqiidayn allahu waxay u diidayaan oo ka nafinayaan labada naqiid ayay ka nafinayaan labada naqiid waa sida wujuudka iyo cadamka oo mawjuud iyo macduum midna maaha ay odhanayaan buu yidhi waa kufri talax tegey fa inna ulaa'ika alqaraamida kuwa qaraamidada la yidhaahdaa albaatiniyata oo baatinka loo nisbeeyey laa yunkiruuna isman ma dafirayaan oo ma diidayaan magac huwa calamun maxdun magacnimo saafiya looga jeedo oo aan macno kale tilmaamayn kalmudmaraati sida damiiradoo kale taas ma diiddana oo haddii la yidhahdo allah alxayu baa la yidhaahdaa macnana lagama qaadanaayo ee mujarad waa mujarad alcalamiya waa magacnimo keliya taas ma diidayaan buu yidhi qolada qaraamidada baatiniyadaa iyadoo gaalnimadooda talax tagtay lala qabo ayaynay haddana taa dafirayn wa innamaa yunkiruuna ee wax kaleba maahay waxay diidayaan maa fii asmaa'ihi alxusnaa waxaa ku sugan magacyada ilaahay ee wanaagga badan waxa ku sugan bay diidayaan oo min sifaati alihbaat ka mida sifooyinka sugista ee rabbi loo sugaayo faman waafaqahum cid iyaga ku raacdee ku waafaqda calaa maqsuudihim waxay rabeen ku ku raacda kaana wuxuu noqonayaa maca dacwaahu lguluwa yadoo lala qabo inuu sheeganaayo ku talax uu ku talax tegay fi daahiri inuu daahirka qabsanayo daahirka raacaayo iyadoo taa lala qabo wuxuu noqonayaa muwaafiqan ligulaati albaatiniya mid waafaqaya baatilyada kuwoodii talax tegay fii daalika taas kuwa waafaqaya macnaha ay leeyihiin magacyada ilaahay ee wanaagga badan iyo sifooyinka wujuudiga rabbi loo sugaayo nafyiga la nafinaayo ayuu ku waafaqayaa oo ku raacaya falaysa hada mawdica basti daalik mana aha arrinkaas aynu sheegnay meeshii lagu faahfaahin lahaa halkan ma aha laakiin bes waxaynu u tilmaamaynaa si guud waxaa jira qolo la yidhaahdo albaatiniya oo sheegtay baatinka inay raacayaan baatiniyada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waa baatiniyatu suufiya iyo baatiniyatu ashiica qolyo tasawuf u abtirsaday oo haddana baatiniyo ah iyo qolo u abtirsaday shiicannimo oo iyaguna baatiniya ah labada qolobana waxa weeye waxyaalo khataro waaweyn bay ku dhaceen waayo nusuusta dawaahirtooda in la qabsaday diidayaan qolyaha markaa suufiyada ee baatiniyada ahi waxay iyagu yidhaahdaan waxaa jira wax laha cilmu daahir iyo cilmu baatin cilmu baatinka waxay yidhahdaan cilmu ladunni weeye waxaanay ka dhigaan in shareecada ay ku sugan tahay baatin daahirka khilaafaya oo wixii daahirka sharciga lagu xalaaleeyey ama lagu xaaraantinimeeyey baatin khilaafaya in markaa la helaayo oo dawaahirta sharcigu ashyaaday xaaraantinimaysay cilmu baatin bannaynaayaa jira bay ku leeyihiin waa aynay saarayn isagu inuu raaco dawaahirta sharciga inuu ku camalfalo aynay saarayn waxayna iddicoodeen oo sheegteen in khadir calayhi salaam oo cilmul baatinka haystay sidaas iyada ah bay sheegteen waxaanay sheeganayaan ruuxu inuu gaari karo derajo yaqiin ah oo takaaliifta sharcigu isaga aynay saarayn waajibaadkuna ka dhacayaan taasina waa kufri akbar waxayna leeyihiin ruuxaasi wuxuu gaari karaa martabo uu sharciga toos ugu qaato oo safaaga qalbiga ee qalbigiisu saafiga noqonaaya nuuraayo ayaa wax wanaagsan oo xaqa mooyaane wax kaleba kuma soo dhacaya marka waxa isaga saaran inuu waxa qalbigiisa lagu ilhaamiyo inuu ku camal falo ayaa saaran bay yidhahdeen saas aawadeed hadallada kufrigay ku hadlayaan marka lagu inkiro waxay odhanayaan waxba adigu kama ogid daahirka sharcigaad ka hadlaysaa yaguna baatinkiiyo xaqiiqaday joogaan marka waxa weeye baddooda lama galo waa inaad ka gaabsataa waxba aanad ka sheegin ahlucilmiguna waxay qabaan cidda caynkaa tidhaahda ama sheegata ama cid sheegatay u rumaysaa oo u sidiqdaa in diintii nebiyada uu ka gaaloobay ijmaacaas culammada ay isku waafaqsan yihiin masalada iyo masaa'il kaleba aad bay u soo raraan ahlucilmigu aynay tilmaamaan waayo shareecada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam waa shareeco caam ah oo nebi maxamed loo soo diray dadka oo dhan marka ruuxa yidhaahdaa dadka qaarkood inay raacaan waajib kuma aha macnaheedu waxa weeye aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga ah ayuu beeninayaa tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira liyakuuna lilcaalamiina nadiiraa qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu اllahi ilaykum jamiica wa kaana anabiyu yubcasu ilaa qowmihi khaasatan wa bucistu ila annaasi caamma xadiiska saxiixaynka marka ilaahay wuxuu inoo sheegay in nabiga sala allahu alayh wasalam loo soo diray si ugu digo caalamiintoo dhan waxaa kaloo la amray inuu dadka ku yidhaahdo dadow waxaan ahay ruuxuu ilaahay soo diray oo u soo diray idinkoo dhan bimacnaa dadkoo dhan uu u soo diray sidaa ku dhe baa lagu yidhi nebiguna waa yidhi oo waa sheegay axaadiistiisana nebigu waa ku caddeeyey sala allahu alayh wasalam in loo soo diray dadkoo dhan saas aawadeed khasaa'istiisa waxa uu ku sheegay sida xadiiska saxiixaynka iyo hayrkoodba hayrkiiba ay sheegayaan nebiga nebiyadii hore ahi waxa uu ahaa mid loo soo diro qoladiisaa si gaara loogu soo diri jiray laakiin aniga waxaa lay soo diraa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam dadkoo dhan baa lay soo diray buuri wa bucitu ila annaasi caama xadiis kale nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam bucitu ila alaxmari waalaswad ka madow iyo ka casba waa lay soo diray markaa ruuxa yidhaahdaa cid bashara ama jinni ah oo dacwadda rasuulku soo gaadhay risaaladda nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam ruuxaas oo xaddu takliif ku sugan ayaa haddana shareecada nebi maxamed inuu raaca aynay saarayn oo waajib aynay ku ahayn waxay muslimiintu ku ijmaacsan yihin ruuxaas inuu gaal yahay qoladaha baatiniyada le aynu sheegnay suufiyadana waxay leeyihiin siday markaa ahlucilmigu tilmaameen axaadiistan iyo waxaan la soo warinaayo kutubta ku yaalla rijaalku kala warinaaya kala dambeeya silsiladaha taxani lagu warinaayo looma baahna taakhuduuna cilmakum can mayitin wa na'khudu cilmanaa can ilxayi aladii laa yamuut bay odhanayaan cilmigiinna waxaa ka qaadanaysaan mid dhintay ayaa ka qaadanaysaan annaguna cilmigeega waxaannu ka qaadanaynaa can ilxayi aladii laa yamuut ka nool ee aan dhimanaynin ayaannu ka qaadannaa bay odhanayaan waxay odhanayaan xaddasanii qalbii can rabbii qalbigayga ii warramay wuxuu iga warramay rabbigay sidaa iyo saasuu iga sheegay maxaa wakhtiyada qaarkood ay cuskanayaan waxyaale aan deliil ugu jirin laakiin dadka jahaladaa ah laga yaabo inay ku dagi karaan sida waxa weeye inay yidhahdaan nabigaa yidhi sala allahu alayh wasalam istafti qalbak wa in aftaaka annaasu aftaw qalbigaaga fatwo weydii dadku haba kuu fatwoodaane qalbigaaga fatwo weydii xadiiskaasina wuxuu ku saabsan yahay masaa'il khaasa oo mas'alo laga yaabo culammadu markaa inay isku khilaafto oo bacdu ahlicilmi ay ku yidhaahdaan way bannaan tahay haddana qalbigaagi ku xasili waayo ee culamada qaarna ay kugu odhanayaan waxa weeye ma bannaana marka waxa weeye waa bannaantayda iyadoo dadkii kuu fatwoonayaan ayaa qalbigii markuu ku degi waayo ay tahay inaad waxa weeye ka fogaato aad ka durugto xadiiska waxaa looga jeedaa waa saas oo kale weeye waa masaa'isha caynkaasa oo ixtiyaadka iyo tawaruca ku dhisan ayuu ku saabsan yahay amaa waxa weeye loogama jeedo ruux hadduu mujaahado iyo cibaado la yimaado inaanu caalim iyo culamo inuu wax weydiiyo inaanu u baahanaynin ou mas'ale kasta qalbigiisa ictimaadayo oo qalbigiisu wuxuu u sheego ku camalfalaayo taa loogama dan lahaa waayo adilada kale see loo gelayaa sow ilahay ma odhan fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga weydiiya haddaydaan garanayn soo nebigu ma odhan sala allahu alay wasalam hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaa'u lciyi su'aalu may weydiiyaan haddaynay garanaynin waayo dawada markaa wax garasho la'aanta wax la garan waayaa dawadeedu waa su'aasha marka dariiqa cilmiga sharcigaa lagu ogaan karaa inuu yahay su'aasha markaa inuu yahay ayaa aayaadkii axaadiisba sheegaya waana dhacday culammadu bacdi badan oo kuwaasa oo xallaaj ka mid yahay oo wardi ka mid yahay oo ibnu carabi ka mid yahay oo khayrkood ka mid yahay inay ku gaalnimo xukmiyeen oo ay gaalaysiiyeen kutubna waa laga qoray waxaa ka mid a ah kitaabka lahaa tanbiihu lgabi ilaa takfir ibni carabi aw alifay albuqaaci alshaafici culammada shaaficiyada sheekh ka mid ah oo buqaaci la odhan jiray u alifay waana kitaab matbuuca oo mutadaawala waxaanu soo naqliyey khalqi fara badan oo culammada ka mid ah oo gaalaysiyey buu soo naqliyey ibnu carabi alsuufi altaa'i annakira wa kadalika markaa qaar kale oo suufiye ah oo iyaguna baatiniyadaas ah oo culammadu markaa ay gaalaysiiyeen oo gaalnimo loo dilay baa jira sida xallaaji ninkii la odhan jiray xusayn ibnu mansuur culammadu waa ku gaalnimo xukmiyeen saddex boqol iyo jarjar markay ahayd hijiriyadu gaalnimaana loo dilay fuqahada isaga waxaal cid walba waa la weydiiyey markii hadalkii fuqahadu saa isku raacay ayaa markaysagaa la dilo gaalnimaa loo dilay iyo sandaqa xata al'aanna iyadoo gaalnimo loo dilay suufiyadu sidii bay ugu dhegan yihin waxay leeyihin weli ilaahay buu ahaa weli ilaahay buu ahaa bay leeyihin qaar ka mida suufiyadii baa waxay is yidhahdeen insaaf sameeya markaasaa waxay yidhaahdeen fuqahadii dishay oo ku gaalnimada u dishay xallaaj daahirka sharciga way saxnaayeen oo ijtihaad ba arrinkaasi uga dhacay inay dilaanna way ahayd isna fii batin alamri shahiid buu ahaa soo qaraa'ib maaha ya itaalka waxay isleeyihin bal insaaf sameeya wa kadalika wardi isaga laftiisa waxa weeye saas si la-eg baa loogu gaalnimo xukmiyey saasaana loo dilay kuwaasi waa nooc qolo kaloo baatiniya la yidhahdaa jiraa oo iyaguna shiica u abtirsadaa waa kuwa qaraamidada iyo qolyo badan oo kale ay ka mid yihiin sida nusayriyada iyo markaysagaa yacni in badan oo kale marka waxaa la yidhahdaa kuwanaahu walaatu shiica la yidhahdaa shiicada kuwii talax tegey qaraamida waxaa loo yidhi xamdaan ibnu qarmud ayaa loo nisbaynayaa saasaa qaraamida loo yidhi nusayriyada kuwa la yidhahda laftoodu waa la mid yacni waxay ku samaynayaan sharcigii dhammaantii ta'wiil bay ku wada samaynayaan samayn arki jirin inay muta'akhiriinta qaarkood sifaadka awilaan waxay leeyihin iyagu maxaa sifaadka loogu gaaryeelayaa ta'wiilka waxyaala kalena ha la awilo xataa axkaamta ha la awilay leeyihiin axkaamta ha la awilay leeyihin qaarkood waxay leeyihiin bacdi ka mida ah baatniyadaas shan salaadood baa la waajibiyey loogama jeedo salaadaha markaysaga macruufka ah ee markaysaga dadku tukadaan kayta wa kayta waxyaala kalea loo jeeda bay yidhahdeen soonka looma jeeda bay yidhaahdeen in cuntadiiyo sharaabka layska daayo la afhaysto oo mufatiraadka laga afhaysto ee waxaa laga tilmaamayaa sirta markaysagaa weliga in la ilaasho yacani waxa awliye la yidhahda ee caabudayna qaraamidada nimankaa la yidhaahdaa waa nimankii maka ku soo duulay hijriyadu markay ahayd saddex boqol iyo toddobiyo tobankii hijriyada saddex boqol iyo toddobiyo toban markay hijriyadu ahayd waa qarnigii afraad awalkiisii bay ku soo duuleen maka maka markay soo galeen ay ku soo duuleen dadkii markaysaga maka joogay iyo dadkii tawaafayey birtay ka asleen maydkiina waxay ku gureen ceelka zamzamkay ku gureen in badanna waa taxaabteen oo maxaabiis bay u kaxaysteen xajarul aswadkana waa sii fujsadeen xajaru aswadka waa fuqsadeen dadkay xataa wakhtigaa taxaabteen waxaa ka mid ahaa abuu mansuur alashari shiikhii la odhan jiray shaaficiga ahaa ee lugawiga ahaa saaxibu taadiib dadka maalintaa la qafaashay qaraamidadu qafaalatu ka mid ahaa guryahoodii bay la tageen xajar aswadkiina saasay u rarteen laba iyo labaatan ee xajar aswadka la maqnaayo oo kacbadu bilaa xajar aswad ahayd masaladay fuqahadu fardiyaan oo ku saabsan haddii xajar aswadka ay dhacdo laa qadar allaah in meesha laga fujsado istilaamkii miyuu dhacayaa mise makaankii baa la istilaamaya masaladay baxsi fiqhiga ugaga hadlaan fuqahaadu waaqic ahaan baabay wakhtigaa u dhacday waxaa la yidhahdaa labaatan awr bay kusii qaadeen xajar aswadka markay awrba xoogaa ku sidaan ayuu sanawaad badan buu ka hadlayaa odhanayaa sannadaas milhablaaye lagama soo xajin waayo qaraamidadaa dariiqa goosatay sannada ciraaq lagama soo xajin ama shaam lagama soo xajin waayo qaraamidadaa dariiqa goosatay qisadanna waa ka hadlayaa waa sheegaya nimankii waxaa ku dhacay masaa'ib badan ayaa ku dhacay taladoodiina mid kii kii hore insaaniyad dhaama oo xagga bini aadamnimada ku dhaama diin ahaan yaanu ku dhaamine ayaa taladoodii la wareegay dabeedna markaasu wuxuu ku qanciyey war musiibada dhagaxanan haysanaa inoogu wacana maynu iska celino calaa kulli xaal xajar waa soo cesheen hal awr baa maka lagu keena suu sidaa ugu ordayey ayaa maka ay soo fadhiisiyeen qasay leedahay haatay culammadu yidhaahdeen bal mid u-eg inuu yahay ee isagii aan shirrabno hatay qasaska sheegaan allahu aclam bisixatiha bacd alculamaa ay tilmaamaan ay yidhahdaan xajar aswadka calaamaad buu leeyahay calaamaadkiisa waxaa ka mid ah haddii biyaha lagu rido wuu sabeeyaa ma dego marka biyo soo qaada weel haddii lagu shubo markaysagaa weyn biyo dabeedna ha lagu rido ma sabee mise deg hadduu sabbeeyo waa xajar aswadka aduu shirabaad noocyadaas ah ayaa la soo naqliyaa allahu aclamu bisixatiha almuhim nimanka qaraamidada la waa nimankaas xamdaan ibnu qarmud baanay u nisbo sheeganayaan markii dambe waxaa loo gudbiyey cid kasta oo ta'wiilka baatilka samaysa in markaa masdar looga ishtiqaaqo la yidhaha waa qarmada haadihi qarmada waa taasi waa qaraamudnimo weeye hatay bacdu ahlicilmi yidhaahdaan umuuraha waxaa ugu daran yani safsada fi caqliyaat wa qarmada fi sharciyaat in umuuraha caqliga ah safsada lagu sameeyo sufastaai waxaynu kaga hadalnay yani kitaabka imtaacu lcuquulka kuma noqonayno hadda qarmadadana halkan baa laga ishtiqaaqay almuhim nimankaa qaramidada la yidhaahdaa waxay taagan yihiin nafyiga inay ku talax tageen waxaynu naqaanay mutakalimiinta ashaacirada iyo maaturidiyadu tafsiil fi nafyi wax la yidhahda la iman jireen oo jawhar ma aho jusam ma aho kan ma aho markaysagaa laa fawqa oo laa taxta oo laa daakhila alcaalam laa khaarijahu laa mutasilan bih walaa munfasilan canhu laa yamiina walaa shib walaa walaa walaa walaa ilaa aakhiri kalaamihi waxay la yimaadeen maxay tafsiil fi nafyi wa ijmaal fi lihbaat isbaatkoodu waa yar yahay laakiin nafyigoodu waa fara badan yahay laakiin waa oggolaayeen allah magacyadiisa in lagu magacaabo sifaatkana wax ka mida waa oggolaayeen inta kalena waxay lahaayeen alla awilo waxa haddaba markaa ta'wiilka kaga baac dheer oo calanka u sida waayo dee waxa weeye ta'wiilaadka intanay qaateen ila muctasilay ka soo qaateen ee muctasila calanka u sida oo iyagu waxay taagan yihiin sifaat wujuudiya oo isbaatiya oo rabbi loo sugayaaba ma jirto laakiin asmaada waa oggol yihiin laakiin sifo cilmi la yidhaahdo iyo sifo xayaato la yidhaahdo iyo sifo qudro la yidhaahdo wahaluma jaraa ma ogola waatay dabad yidhaahdeen muctaziladu caliimun bilaa cilmin qadiirun bilaa qudra xayun bilaa xayaatin allah waa xayi laakiin sifo xayaat la yidhaahdo kuma noola xayun bidaatihi laa bixayaatin qadiirun bidaatihi laa biqudra caliimun bidaatihi laa bicilmin laa bicilmin waxay samaynayeen markaa qoladaas Ah, muctasiladu waa oggolaayeen asmaada waa oggolaayeen sifaadka qidamka iyo baqaaga iyo wujuudka bacdi caynkaasi ka soo reebayeen in allah inta kale sifaatka waa diidiyeen waxay leelahaayeen tawxiidkay ka hor imanaysaa waa waaxid iyo sifooyin mutacadiduu leeyahay oo wujuudi ah isma qabatay yidhahdeen haatay muctasiladu yidhaahdeen iyagoo ashaacirada ah, ku qalloocinaya laba qadiim cidda ilaahay la sugtay waa gaalowday yacni sifo allah lagu sheego agtooda waxa ugu bidhaan dheer muctasila alqidam horayn ama weligii inuu jiray marka waxay yidhahdeen laba qadiim cidda ilaahay la sugtaa waa akhasu alkhasaa'is bay yidhahdeen qidamku akhasu alkhasaa'is waxa weeye waa alqidam bay yidhahdeen in mufakiriinta mucaasiriinta qaarkood oo inxiraaf ku sugan yahay ay yidhaahdaan akhasu lkhasaais waa xaakimiya aya muctasiladuna waxay yidhahdaan akhasu alkhasaa'is waa qidan labada midnaba akhasu lkhasaa'is maaha masalada akhasu lkhasaa'iskana wuxuu kaga hadlay shaykhulislaam ibnu taymiya iyo in sifo qura aynay ahayn iyo in sifaad badan ay noqonayso akhasu lkhasaa'isko waxaan filayaa inuu kaga hadli jiray kitaabkiisa lahay alraddu cala albakri almuhim waxay yidhahdeen qolyaha markaa la yidhahdo muctasiladu laba qadiim cidda ilaahay la sugtay waa gaalooday kiristaankaay u jeedaan laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu halaasa saddex qadiim baa jira bay yidhahdeen kiristaanku bimacnaa saddex ilaah baa jira qadiim agtooda yusaawi ilaah marka laba qadiim cidda ilaahay la sugtay waa gaalowday toddoba qadiim cidda ilaahay la sugtay maxay u gaaloobi weyday bay yidhahdeen muctasiladu waxay uga jeedaan yacni qoladii waxa weeye haalisu halaasa yidhi kufriga idinkaa uga awraysan hadda ashaacira tihiin bay muctasiladu leeyihiin waa siday iddicoonayaan waxay ka dhigayaan sifaat mutacadida ee rabbi loo sugaa inay tawxiidkii ka hor imanayso mana aha wax ka hor imanaaya waayo sifaadkani dee daatada mujarad kama aha daatada ilaahay bay ku sugan yihiin sifaadkani qolada muctasiladu markay halkaa ka saareen qolada jahmiyada ayaa iyagana taawiilka kaga sii qarcad iyaguna waxay yidhaahdeen asmaa badan in rabbi loo sugaa jaa'iz maaha bay yidhahdeen tawxiidkan yadna ka hor imanaysaa bay yidhahdeen asmaadii mutacadidka mutacadidkaad baabay diideen aayaadka qur-aankuna waxay sheegayaan walilaahi alasmaa alxusnaa fadcuuhu biha allah waxaa u sugnaaday magacyo wanaag badan asmaa waa jamac alasmaa qolada qaraamidada la yidhaahdaa yagu waxa weeye markaa muctazilada iyo jahmiyada iyo way iska ogolyihin in la yidhaha waa mawjuud laakiin waxay yidhaahdeen qolada qaraamidada la yidhaha may waxaa ku diideen kuwa kale tanna waa ku sugantay waxay leeyihiin waa mawjuud iyo mawjuud ma aha midna lama odhan kara bay yidhahdeen waayo haddaad tirahdo waa mawjuud makhluuqaadkii baa mawjuud ah oo mawjuud lagu sifayn karaa marka waxay noqonaysaa marka inaad makhluuqaadka ku shabbahday haddaad tidhahdo mawjuud ma ahana macduumaadkaad ku shabbahday maxaa la samaynayaa waa in la yidhaahdo yacni marka laysa bimawjuudin wala bimacduum markaa naqiidaynkay nafinayaan naqiidaan maxaa la yidhahdaa baxsigan wuxuu u yimid si istidraad ah haddii waxa weeye xoogaa markaysaga markaa uu wax ka midi ku caddaan waayo yacni macnaheedu ma aha inuu kitaabkii markaysagaa ku waadix noqon waayo waayo masale istidraad oo si usoo gashay ee nuxurkii ku saabsanaa tafsiirku waa kuu dambeeya naqidan maxaa la yidhaahdaa naqidan waxaa la yidhaahdaa maa laa yajtamicaani walaa yartaficaan annaqidaanu maa laa yajtamicaani walaa yartaficaan waxaan kulmi karin wada maqnaanna karin ee ay tahay ilaaba ilaa inuu midna joogo midna maqan yahay ya kaasaa waxaa la yidhaha naqiidaan naqiidaan baa kaa la yidhahda masalan shaygu inuu mawjuud noqdo iyo inuu macduum noqdo waa sida bay udhaxaysaa shay aan mawjuud iyo macduum labada midnaba ahayni ma jiro ima an yakuuna mawjuudan wa ima an yakuuna macduuman wax ka dhexeeya ma jira ama waa inuu noqdaa wax jira ama waa inuu noqdaa wax haan jirin haddii lahay mawjuud maaha waxaa tacayunaysa inuu macduum yahay haddii lahay macduumna ma aha mawjuudna ma aha macnaheedu waxay noqonaysaa waa mustaxiil waa mustaxiil bay noqonaysaa marka naqiidaanka sidaas yadaa bay yidhaahdaan maa laa yajtamicaan walaa yartaficaan marka bal yanfuuna canhu naqiidayn waxay leeyihiin laa yuqaalu huwa xayun walaa laysa bixayin mihaalkan laysa laa yuqaalu huwa xayin wala laysa bixayin qolyaha istilaaxaadkan ku hadlaa ama asxaabu lmantiq waxay odhanayaan noocaas naqiidaan lama yidhaahdo oo xayaatada iyo mawdku waxa weeye bay odhanayaan waxa weeye waa cadam iyo malaka waxa la yidhaha taqaabul alcadam walmalaka laa taqaabul anaqiidayn marka waa isilaax iyagu ay u dejisteen oo ay noocan ku magacaabeen taqabbul alcadam walmalaka ay ku magacaabeen waxayna yidhahdeen ashyaada noocaase ay yidhaahdeen waa mutaqabilaan taqabul alcadam walmalaka sidaa nolosha iyo geerida shayga aan laga wada nafyin karin waxaa loo shardiyaa bay yidhahdaa inuu qaabil u yahay hadduu qaabil u yahay waa inuu labada midun ku sifaysan yahay laa hayru haddaanu marka horeba qaabil u ahayn shayguna aanu ahayn mutaqaabilaan taqaabula naqiidayn ee uu yahay mutaqaabilaan taqaabula alcadami waalmalaka waa istilaaxaad min cindihim waa dhici kartaa inaan markaysagaa la odhan shayga waa xay iyo meyt labada midna waayo markii horeaanu qaabil u ahayn iminka gidaarka ama dhagaxa waa meydna lama odhanaayo waa xayina lama odhanaayo waayo markii horeaanu qaabil xayaatadaba u ahayn mar hadday caynkaa tahay laguma sifayn karo waxa weeye nolol iyo geeritoon ahlucilmigu waa radiyaan hadalka ay yidhaahdeen waxayna yidhaahdeen istilaaxaasi waa istilaax idinku ay iska dejisateen waana qaacido aad iska dhigateen wax xuja ilaahay uma soo rogin bale adilada waxaannu ku haynaa ashyadaad tidhaahdeen yacni midna qaabil uma ahoo midna laguma sifeeyo nolol iyo geri toonna iyadoo ilaahay uu ku sifaynaayo geri qaala allahu tacala wahuwa asdaqu alqaa'iliin waladiina yadcuuna min duuni illahi laa yakhluquuna shay'an wa hum yukhlaquun amwaatun hayru axyaa'in ashyaaday caabudayeenna qaarkood waxay caabudi jireen dhagxan haddana allah wuxuu yidhi waa qaar dhintay waxay caabudayaan oo aan noolayn wa hum yacbuduuna shajaran wa xajaran wamaa ashbaha dalik faintaqada qawluhum binasi alqur'aan sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu ku sii daray ama zacmuhum anana low qulna in allaha xayun shabbahnahu bilaxyaa sheegashadooda miyaa ay sheegteen haddaannu nidhaahno waa xayi waxaannu ku shabbahaynaa kuwa nool tashbiihun waa baatil walow qulnaa innahu mayitun shabbahnahu bilamwaat haddaanu mayit nidhaahdana waxaa ka dhalanaysa inaanu amwaadda ku shabbahno naquulu fa innakum calaa zacmikum haada qad shabbahtumuuhu biljamaadaat waxaanu ku odhanaynaa buuri sheegashadiinna sidaasa marka lagu socdo oo inaan jamaadka xayaato iyo geeri midnaba lagu sifaynaynin iyadoo hadalkiinu baatil yahay haddii sidaa laga soo qaadoo la qadaro qad shabbahtumuuhu biljamaadaat jamaadaadkii baa ku shabbahdeen famaa dumtum taquuluuna innahu gayru qaabilin lilxayaati waalmowti kaalxajari faqad shabbahtumuuhu biljamaadaat maadaama aad tidhaahdeen waa midaan xayaato iyo geeri midnaba aqbalin sida xajarku aanu labada midnaba u aqbalin jamaadka ku shabahday dabaadna waxa weeye masaladii hore ee misaalka hore ay yidhaahdeen waa ka baxay dabeedna sheikhu wuxuu galay masalada labaad oo ku saabsan wujuudka iyo cadamka marka waxay yidhaahdeen wujuudka iyo cadamka laftiisa way ka hadleenoo waxay yidhaahdeen waxa weeye naqiidayn laftoodu noqon maayaan waxaa shardiya yidhahdeen shayga naqiidaynka ah in waxa weeye salbi iyo iijaab ay kala yihiin oo midna musbat yahay midna nafyi yahay haddaynay salbi iyo iijaab kala ahayn naqiidaan lama yidhahdo oo haddii la yidhaahdo laysa bimawjuud walaa bimacduum waxay leeyihin naqiidaan ma aha waayo midna nafyi maxdiya ma aha midna isbaat ma aha marka taa lafteeda ishkaalkaasay keeneen culammadu waxay ku dafciyeen oo kaga jawaabeen cadamka iyo wujuudka inaad tidhaha ku gaar yeeshaan naqiidaanka waa istilaax xaggiinna kay ahaaday siduu sheikhulislaam ibnu taymiyaba uu ku tafsiilinayo risaaladiisa la yidhahdo atadmuriya waana risaala muhima fii baabiha culaya inaad tidhaahdaan ku gaar yeeshaan naqiidaanka in salbiyo iijaab weliba shay labadaa shay kale yihiin waa istilaaxa idinku ay iska dejisateen daliil taa iyo ta kale kala saaraysana ma haysaan laa min nas walaa min ijmaac haddiiba si aanu fardinno sidaa sheegaysaan in laga soo qaado wujuudkii cadamka waxaa loo dhigi karaa salbi iijaab baa loo fasiri karaa oo haddii la yidhaahdo markaa leedihiin laysa bimawjuud walaa bimacduum waxay la macno tahay laysa bimawjuud walaa hayru mawjuud waa taa sheegayseen lafteediibaa tacriifkiinnu ku rumoobayaan meel oga weecata ma jirto waxaa ku khasbanta inaad tidhahdaan waa naqiidaan macnaha u dhexeeya maxay tahay laysa bimawjuud walaa bimacduum iyo laysa bimawjuud walaa bihayri mawjuud alfaadda mooye wax u dhexeeya ma jiro waxay midna ku noqotay naqiidaan aan la wada nafyin karin midna ku noqotay naqiidaan inaynay ahayn oo la wada nafyin karo waa taxakum idinku caqligiinna saa doontaan aad u dhigteen sheekhuna waxa weeye hadalkiisa yacni marka ay culammadu sheegeen oo sheikhulislaam ibnu taymiyana uu sheegay ayuu khulaas ahaan u cabbirayaan uma naquulu lahum hab annana tanaasalna macakum lakin antum taquuluuna inana la naquulu inahu mawjuud walaa hayru mawjuud fanafaytum canhum alwujuuda walcadam wahada mustaxiil biitifaqi alcuqala haddiiba laga soo qaado siaad sheegaysaan inaynu idiin tanaasulno oo qawlka qabtaan aanu fardigiisa markaysaga markaa idiba raacno markaad tidhaahdaan waxaa odhanaysaan ma odhanayno annagu waxa weeye innahu mawjuud laa naquulu inahu mawjuud walaa hayru mawjuud fanafaytum canhum alwujuuda waalcadama labadiba waa nafyideen wa hada mustaxiil biitifaaqi alcuqala lianna wujuuda bayna alcadami bayna alwujuudi walcadami muqaabalatun bayna naqiidayn yajibu ida irtafaca axaduhuma an yahbuta alaaakharu laakinakum taquuluuna laa yajuusu an naquula ina allaha mawjuudun walaa yajuusu an naquula ina allaha laysa bimawjuud daawod marka waxawa sheekhu wuxuu caddaynayaa nafyiga saas ay ku dhacayaan inay tahay ilxaad oo ay tahay waxa weeye yani mustaxiilaadka in lagu shabahayo yani markaa sidaas ayuu sheekhu tilmaamaya oo cidda ilaahay ku shabbahda makhluuqaadka jira waxaa ka daran cidda ku shabahda mumtanicaadka iyo mustaxiilaadka inay jiraanba aan suuragalka ahayn taasaa kasii daran calaa kulli xaal khulaasada hadalkiisu ay culamadu tilmaamayaan waa saas marka sheikhu wuxuu tilmaamayaa cidda daahirka iyadoo inay raacayso sheeganaysa haddana waxa weeye macaanida asmaada ilaahay dafirta oo tidhaahdo waa magacyo keliya ee sifooyin laga qaadan maayo laftoodu waxay ku jiraan muwaafaqo qaraamidadii wax ka mida ay ku waafaqayaan oo nooc ilxaad ay samaynayaan waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha magacyada ilaahay wanaagga badanna ma aha lafdigo keliya inuu wanaag badan yahay lafdiga iyo macnahaba waa u wanaag badan yihiin sida lafdigu u wanaag badan yahay macnuhuna u wanaag badan yahay mana aha marka magacyada ilaahay inay yihiin magacyo aan wax sifaaba ku tusinaynin ahlu sunna waljamaca waxay qabaan asmaa ullaahi aclaamun wa awsaaf magacyada ilahay waa magacyo waana sifooyin aclaamun biictibaari dalaalatihi cala adaat wa awsaafun biictibaari dalaalatihi cala almacaani waa magacyo marka laga eego inay daatada ilaahay ku tusinayaan waana sifooyin marka laga eego inay macaani ku tusinayaan inay macaani ku tusinayaan adiladana waa inoo sheegaysaa in waxa weeye magacyada ilaahay macnaha laftiisa in loo jeedo macnaha laftiisu inuu maqsuud yahay oo muraad yahay adiladaa laga fahmaya xadiiskii sheegaayey raximku markuu ilaahay magan galay hada maqaamu maqaamulcaa'idi bika waxa xadiiska laftiisu sheegayaa inuu ilaahay magaca raximka ka ishtiqaaqay magiciisa axaadiista saxiixaynka ku so aroortay taasi waxay faa'iidaynaysaa alraxmaan in waxa weeye macnuhu maqsuud yahay macnuhu inuu maqsuud yaho macnaha laftiisa loo jeedo ayay kutusinaysa wa rabbuka alghafuuru duraxma ilahay yidhi ilahay waa ka ghafuurka ee naxariista u saaxiibka ah aayad kalena waxay sheegaya alghafuur araxiim marka maqaamkii alraxiim maxaa lagu beddelay durraxma marka magacyada ilaahay waxa weeye sifooyinna waa looga jeeda eclaam maxdiya ma aha oo sida innagu magacyada ruuxa aynu xasan ugu bixinno innaga uga jeedna uun magac inaynu ku tilmaansanno laakiin wuu wanaagsan yahay aan ka wadin aynu ugu bixinno muxammed oo aynuugu bixinno cali yacni waxa weeye haddana aan ka wadin inay sifooyin aynu markaa ka tilmaamayno lama mid aha magacyada ilaahay waxuu inoo keeni doonaa magacyada ilaahay iyo magacyada nebiga sala allahu aleyh wasalam nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo magacyada qur'aanka inay yihiin magacyo sifooyinkooda loo jeedo macnahooda loo jeedo sidaas yadaa inuu yahay wa inama almaqsuudu ana kula smi min asmaa'ihi waxaan tilmaamayaa masalada hore ee ku saabsanayd baatinyada suufiyada markaynu ka hadlaynay culammada markaysagaa meelahay kaga hadlaan waxaa ka mid a ah qisada muuse iyo khadir marka la sharxayo oo nebi muuse dee looma soo dirin khadir saas awoodeed waajib kuma ahayn inuu khadir raaco sharciga markaa nebi muuse inuu u hoggaansamo marka isaga waajib kuma ahayno ma saarayn lannahu lam yakun mabcuusan ilayhi mid loo soo diray ma aha waayo waatuu nebigu yihi sala allahu alay w slam wa kaana anabiyu yubcathu ilaa qawmi khaasatan nebiga nebiyadii hore ahaa wuxuu ahaa mid qoladiisa si gaara loogu soo diro markaa nebi muuse qowmkiisaa loo soo diray khadirna qowmkiisa kama mid ahayn saas aawadeed markuu la kulmay nebi muuse iyo khadir ay kulmeen oo uu salaamay uu qariibsaday salaanta la salaamayo markuu weydiiyey wuxuu yidhi waxaan ahay muuse ma muuse bani israa'iil baa tahay buuhi muusii reer banu israa'iil miyaa tahay marka mabcuusu ma ahayn saas aawoodee khasaa'ista nebi muxammed bay ka mid tahay uu la gaar yahay sida xadiiska saxiixaynkaba ku caad in markaa dadkao dhan loo diray oo cid kasta oo markii nebi maxamed la soo diray yacni markaa noolayd oo xaddu takliif ku sugnayd waxaa waajib ku ah ama cidda dabadi imanaysa inay nebi maxamed raacaan ruux khilaafi karaana ma jirto saas aawoodee hadduu khadir soo bixi lahaa ama noolaan lahaa wakhtigii nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam ma khilaafi kareen khadir nebi moxamed qiida unmula bal wax ka yar ma khilaafi kareen ciddi in la eg ma khilaafi kareen iska daa ulamana mucaamili kareen siduu markaa khadir ula mucaamilay siduu khadir ula mucaamilay markaa muuse ula mucaamilay marka taasi waa farqi muhima weeye ta kale culammadu waxay isku hayaan khadir ma wuxuu ahaa nebi mise wuxuu ahaa markaysagaa yacni nebi ma ahay aqwaal baana ku jirta sida saxiixina waxa weeye in insha allah inuu nebi ahaa waayo afcaashan uu samaynaayey yacni waxyi ilaahay waxaan ahay laguma samayn kareen waxaanu tilmaamay amar ilahay inuu ku samaynayo wamaa facaltu can amri amarkaas waa waxyi saas waxaa saxiixa qowlka culammada qaba inuu khadir nebi ahaa qowlkaasaa saxiixa ta kale asbaabta uu sameeyey ficiladan uu sameeyey khadir ayaa ka qarsoonaa muuse laakiin sharciga nebi muuse iyo sharciga nebi maxamed toonna ma khilaafsanayn ficilka la sameeyey haddii sababta isaga uu sameeyey uu garanaayo ogyahay aayata ku saabsan doonta inuu dalooliyey mafsado weyn buu ku daafacayay mafsado yar oo mafsado yar samaynayay si mafsadada weyn aynu u xasilin wuxuu tilmaamay doonta nin boqor gaali qaadanaayo hadduu sidaa iyadoo markaa u wanaagsan u arko oo doon kasta oo cusub oo aan ceeb lahayn waa xoogaaya waa iska qaataa marka ceeb yar aynay ku qarqoomaynin ayuu u yeelay oo uu hadhowna doonayo inuu u islaaxiyo u hagaajiyo maana ixsaan minhu waa khafu dararaynkii markaa sharciga nebi maxamed iyo sharciga muuse midna ma khilaafsanayo wakada ta ku saabsan dadkii ka seexday ee martisoori waayey inuu waxa weeye samafal u sameeyey oo markaa agoon marka khasnad marka ay lahaayeen ama loo qadaray in iyagu ay qaataan oo ka dayacmi lahayd inuu hagaajiyey oo gidaarkii u toosiyey ee u hagaajiyey si aan marka waxa weeye khasnaddaasi aynay uga muuqanin taasina waxa weeye cid xumaato kuu samaysay ama aan ku wanaajinin inaad u samafasho sharciga nebi maxamed waa qabaa marka sharaacida ambiyada sharci khilaafsana ma jiro ta ku saabsan baa ugu adag dilka uu ilmaha markaa dilay khadir ilmahaas uu dilay culamada qaar waxay ka qabaan inuu ahaa markaysa waxaa mid baaliq oo qaangaadh ah oo gaalna ah oo ridoobay calaa hada laa ishkaal laakiin akarku waxay u badiyaan inuu sabi ahaa ixtimaalka markaa waxaa baciidka bacdi ku tageen iga dhaaf sida marka lagu socdo inuu sabi ahaa ilmo yar ahaa nebi khadiir waxaa la ogeysiiyey ilmahani inuu gaaloobi doono weliba aabbihii iyo hooyadiina uu gaalaysiin doono gaalnimada ku khasbi doono low caasha la arhaqa abawayhi cala alkufr sida xadiiska saxiixu sheegay hadduu noolaan lahaa aabbihii hooyadii gaalnimu ku khasbi lahaa iyaguna jacaylkay jecel yihiin daraaddeed waa ku raaci lahaa marka saa'il wuxuu ku noqonayaa diinkoodii ayuu ku noqonayaa dafciga markaysagaa kaas laga daafacayaana mid mamnuuca ma aha saas aawadee cabdullaahi bnu cabbaas xadiiska saxiixa markii la weydiiyey ninkii khaarijiga uu weydiiyey ubadka ma la dili karaa sidii khadiirba u dilay cabdullahi ibnu cabbaas muxuu ugu jawaabay in kunta taclamu minhu maa yaclamu minhu alkhadiru faqtulhu hadduu khadir wuxuu ka ogaa aad ka og tahay dil buu yidhi oo inuu gaalnimo ku dhiman doono ilmahaasi aad og tahay dil buu yidhi saxiixay ku sugan tahay almuhim ficillada marka uu sameeyey khadir sharcigii nabi muuse iyo sharciga markaa nabi maxamed midna ma khilaafsana haddii asbaabtooda la ogyahay marka wax daliilna saasaan ugu jirin yacni qolyaha markaa daliishanaaya zanaadiqada ah waxaad u noqotaan marka tafsiirka aayaadka kahaf iyo sharaxa waxa weeye xaafid ibni xajar alcasqalaani markuu sharxaayo xadiidkan fii kitaab alcilmi ku sharxaayo khadir iyo muuse ku saabsan iyo nuquusha uu ahlcilmiga ka soo naqlinaya sida abulcabaas alqurtubi ka soo naqlinaayo uuna ku raacayo uuna aad iyo aad u tashniicinayo u radinayo zandaqe iyo kufri inay ku jiraan kuwa qisada u daliishanaya inaan dahirka sharciga la raacin oo dadka qaarkood ay khilaafi karaan ugu noqda yani marka xaafid ibnu xajar alcasqalaani markaysa hadalkiisa ugu noqda uu culammadii ka horreysay bacdi ka midana ka soo naqlinayo isaguna ku raacayo wakada kutubta kale la midkaana iyaguna saas si laeg bay qorayaan sida almufhim lima ashkala min saxiixi muslim liabilcabaas alqurtubi marka mawduucaas si fiican bay u tafsiriyan wakadalika sheikhulislam ibnu taymiya majmuc fataawaha sida hadalkiisu ugu sugan yahay isaguna waxa weeye si fiican bu uga hadla marka masaladaas inayla qabsatay marka intaas iyadoo raali laga ahaan doono kollay istilaaxaadkan in la yaro sharxay u baahnayd marka laakiin darsiga waxa weye intan unbaa yaro adkaydee inta dambe waa sahlantay insha allah marka ayaan loo baqin wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatub ilayk